رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wصaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii alkabaa'ir lilimaam dahabi raximah اllahu tacala alkabiiraة aلhaaliثaة wاhalaثuun kabiirada saddex-iyo soddonaad alriyaau istuskii weeye wa huwa kaasina min annifaaqi nifaaqii buu ka mid yahay waa nifaaqa loo yaqaano nifaaqu alcamali qala allahu tacaala ilaahi baa wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yuraa'uuna annaasa dadka ayay istusinayaan walaa yadkuruuna allaha ilaahayna xusi maayaan ilaa qaliilan wax yar mooyaane munaafiqiintii baa alle subxaana wa tacaala tilmaamayey wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kaladii sidii oo kale camalkiinnii haw burinina yunfiqu nafaqaynayay maalahu xoolihiisa ri'aa'a annaasi dadka isagoo istusinaya ilaahay markuu yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa kaladii yunfiqu maalahu ri'aa annaas wa qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi awalu nnaasi dadka midka ugu horeeyay yuqdaa calayhi dushiisa la xukminayo yowma alqiyaamati maalinka qiyaame rajulun nin weeye istushhida yacnii shahaado qaatay oo shahiid noqday fa utiya bihi waa la keenay oo waa lala yimi facarafahu allahu alle subxaana wa tacaala wuxuu aqoonsiiyey alle subxaana wa tacaala wuxuu xusuusiyey nicmatahu nicmadiisii alle subxaana wa tacaala uu ugu deeqay hadday caafimaad tahay iyo hadday xoog tahay iyo hadday caqli tahay nicmooyinkii ilaahay u galay baa alle subxaana wa tacaala xusuusiyo wuxuu yidhi nicmooyinkaa ma xusuusan tahay fa carafahaa markaasuu gartay ruuxii la xusuusinayana faqaala rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala maa camilta fiiha nicmooyinkii aan kuugu nicmeeyey maxaad ku samaysay qaala wuxuu yidhi qaataltu waan dagaalamay fiika ay liajlika adiga dartaa baan u dagaalamay xata istushidtu ilaa aan shahiidoobay oo shahiid aan noqday qaala wuxuu yidhi kadabta been baad sheegta maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala waa caalimu siri wa ahfaa sirta iyo waxa qarsoon buu ogyahay walaakinaka laakiinse qaatalta waa dagaalanta liyuqaala in lagu yidhaahdo darteed baad u dagaalantay jarii'un waa geesi waa magabade waa halyey ninka iyo boqolku waa isugu mid waxaa in lagu yidhahdo faqad qiila waa lagu yidhi intaasaad doonaysa uma dabeedna umira bihi waxaa la faray yacnii in naarta la geeyo fa suxiba markaasaa lagu jiiday calaa wajhihi wejigiisa dushiisa xataa ulqiya ilaa lagu riday oo lagu tuuray fi naari naarta dhexdeeda ciyaadan billaah ka labaad waxa weeye wa nin weeye tacallama alcilma cilmigii buu bartay wa callamahu dadkiina wuu baray oo cilmigiibuu faafiyey wa qara'a alqur'aana qur-aanka ayuu akhriyey fa utiya bihi waa la keenay facarafahu allahu ilaahay baa aqoonsiiyey alle subxaana wa tacaala ayaa baray oo xusuusiyey nicamahu nicmooyinkiisii fa carafahaa markaasuu garta qaala wuxuu yidhi alle subxaana wa tacaala famaa camilta fiiha nicmooyinkii aan kugu nicmeeyey maxaad ku samaysay ayaa la yidhi qaala wuxuu yidhi tacallamtu alcilma cilmigii baan bartay wa callamtuhu dadkiina waan barayoo waan faafiyey wa qara'tu waan akhriyey fiika ay liajlika adiga dartaana alqur'aana qur-aankii baan u akhriyey qaala wuxuu yidhi alla subxaana wa tacaala kadabta been baad sheegtay walaakinaka laakiinse tacallamta waad baratay cilmigii liyuqaala in lagu yidhaahdo darteed baad u baratay caalimun hebel waa caalim ha lagu yidhaahdo magac baad ku doonaysay jaah baad ku doonaysay shuhro iyo inaad soo caanbaxdaad ku doonaysay waa caalim ha lagu yidhahdo ad barato wa qara'ta alqur'aana qur-aanka ayaad akhriday liyuqaala in lagu yidhaahdo qaari'un hebel waa qaari cod wanaagsana ah codkiisu qurux badanaa ha lagu yidhaahdo faqad qiila waa lagu yidhi uma umira bihi markaasaa la amro amar lagu bixiyey fa suxiba waa la jiiday calaa wajhihi wejigiisa dushiisa lagu jiiday xataa ulqiya ilaa lagu riday fi naarta ilaa lagu riday wejigaa dhulka loogu soo jiiday cilmiga marka ikhlaas buu u ka saddexaad waxa weeye warajulu nin weeye wasaca allaahu alayhi alle subxaana wa tacaala uu u waasiciyo ugu deeqay oo u hibeeyey wa acdaahu uu siiyey min asnaafi almaali noocyadii maalka xoolaha oo dhan alle uu wax ka siiyey fa utiya bihi waa la keenay maxkamadii caadilka ahaydee alle subxaana wa tacaala fa carafahu ilaahay nicmooyinkii uu ugu deeqay buu xusuusiyey nicamahu nicmooyinkiisii buu xusuusiyey addoonkii fa carafahaa isaguna waa garta fa qaala wuxuu yidhi maa camilta fiiha maxaad ku samaysay xoolihii iyo nicmadii aan kuugu deeqay qaala wuxuu yidhi maa taragtu kamaan tegin min sabiilin waddo jid kamaan tegin sabiilkaa iyo waddadaasoo tuxibu aad jeceshaha an yunfaqa fiihi in wax lagu bixiyo lagu nafaqeeyo ilaa anfaqtu fiihi waan ku bixiyey laka ay liajlika adiga darta qaala rabbi wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay walaakinaka laakiinse facalta waad samaysay yacnii liyuqaala in lagu yidhaahdo huwa isagu jawaadun waa deeqsi faqad qiila waa lagu yidhi waa deeqsi waa lagu umira bihi markaasaa la amray fa suxiba waxaa lagu jiiday calaa wajhi wejigiisa dushiisa yacnii ayaa dhulka lagu jiiday xataa ulqiya fi nnaari ilaa naarta lagu tuuray rawaahu muslim wa can ibni cumar cabdilaahi ibni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma ilaahaya ka raalli noqday ana naasan dad baa qaaluu lahu ibnu cumar waxay ku yidhaahdeen innaa anagu nadkhulu waxaannu u galnaa ala umaraina umradayda iyo madaxdayadaannu u galnaa fa naquulu waxaannu nidhaahnaa lahum iyaga aanu u nidhaahnaa bikhilaafi maa shay wax ka gedisan natakalamu bihi aanu ku hadlayno idaa kharajnaa markaannu ka baxno min cindihim agtooda markaannu iyaga la joogno waa ammaannaa waa madaxdii rag wanaagsan baa tihiin hogaanka iyo talada muslimiinta dadkii lagu aaminay baa tihiin qiyaadada iyo hogaanka waad u qalantaan baanu nidhahna markaannu iyaga agtooda ka baxnana waxbaannu ka sheegnaayo waxaan idhahnaa kuwane kuwa khayr lamaaha cabdulahi bni cumar wuxuu yidhi qaala bni cumar wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn nacudu kuwa ku tiriya haada arrinkaa waxaanu ku tirin jirnay nifaaqan nifaaq baanu ku tirin jirnay munaafaqnimo calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waqhtigii nebi iyo ficilkaaga qowlkaaga iyo ficilkaagu waa inay iswaafaqaan qofkan haddaad inkaar qaba inuu yahay oo khaayin oo ummadda dhibe ku og waa inaad tidhaahdaa hoggaanka iyo talada iyo ummadda muslimiinta inaad horseed u noqoto uma qalantid laakiin haddaad u nacamlayso markaad bannaanka joogtana war kale aad tidhaahdo cabdullahi bni cumar wuxuu leeya wakhtigii nebiga waxaan u naqaanay munaafiqnimaan u naqaanay rawahu lbukhaari wa qaala nabiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi man samaca ruuxii ismaqashiiya bini aadamka samaca allaahu bihi ilaahay baa maqashiiya subxaana wa tacaala waman yuraa'ii ruuxii bini aadanka iyo makhluuqa istusana yuraa'i allaahu bihi allah tusa subxaanahu wa tacaala muttafaqun calayh maxaa looga jeedaa laba macnaa looga jeedaa sida khadaabi uu tilmaamayo camalkan iyo cibaadadan iyo daacadan uu samaynayo hadduu makhluuqa istusayo ilaahay baa makhluuqii tusa laba macnaa markuu ku jiro makhluuqa la tusaya waxa weye ama adduunkaa lagu fadeexdayno inuu riya iyo istustus uu waxaanuu u jeedo ayaa khalqigu ogaanaya ama aakhiro marka la tago alle subxaana wa tacaala amaamallaahi markuu soo istaago baa ilaahay fadeexadaynaya wuxuu leeyaha camalkan aniga dartay uma jeedine dadkaad u jeeday waa kuwani ha ku abaalmariyeen iyagu ha ku abaalmariyeen wacan mucaadi bni jabal radi allahu canhu waxaa laga wariyey can nebiy sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi al yasiiru waxa yar ee min alriyaai riyaagiyo istuska ka mid a ah, shirkun waa shirki saxaxahu lxaakim baa saxiix yeelay waana daciifo daciifu ljaamicu saqiir kun saddex boqol toddobaatan iyo sagaal raqamka ah ayaa sheekh naasir uu ku daciifiyey alkabiiratu araabicatu waalaauun kabiirada afar iyo soddonaad alkhiyaanatu khiyaanadii weeye qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yidhi laa taquunu allaha ilaahay ha khayaamanina iyo warasuula rasuulka watakhunuu ammaanaatikum walaa takhunuu ha khiyaamaynina ammaanaatikum ammaanooyinkiinni ha khiyaamaynina wa antum idinkoo taclamuuna og baa layidhi subxana wa tacala maxaa ku horreeyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunuu allaha warasuula watakhunuu ammaanaatikum wa antum taclamuun alle iyo waxaa ugu horeeya takaaliifta sharciga ah iyo waajibaadka lagugu aaminay awaamirtu waa ammaano nawaahida iyo xuduuda iyo sohdinta ilaahay u dhigayna waa ammaano ila ilaahay booliis kuma dabadhigin ilaahay booliis kuma dabadhigine iimaanka qalbigaaga ku jiraa laguu tala saartay marka waa ammaano saad u fuliso wa tahuunuu aad khayaamaysaan ama walaa tahuunuu ha khayaamaynina ammaanaatikum wa antum taclamuuna idinka og wa qaala tacaala alle wuxuu yidhi wa laa yahdii ma hanuuniyo alle ma toosiiyo kayda alkhaa'iniin kuwa khaa'iniinta ah kuwa khiyaamada yaqaana dhagartooda iyo makrigooda ilaahay ma toosiiyo ayib makrigooda iyagunbu ku noqonaya waxay la mid tahay walaa yuxiiqu lmakru sayi'u ila biahlihi dhagarta iyo khiyaamada xune ehelkeeda unbay qaribtay wa qaala nebiyu sal alla aleh waslm nebigu wuxuu laa iimaana iimaan ma liman laa amaanata lahu ruuxaan ammaano lahayn walaa diina diin male liman laa cahda lahu midkaan ballan lahaynna diin male buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waana saxiixoo saxiixuljaamicu saqiir raqamka ilaahay subxaanau wa tacaala meelo badan buu ku amray ammaanada in la guto in allaha ya'murukum an tu'adduu alamaanaati ilaa ahliha waida xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli ina allaha nicima yacidukum bih ina allaha kana samiican basira addi lmanata ila man i'tamanak walaa takhun man khaanaka buu nebigu leeyahy salawatu ullahi wasalaamu calayh ammaanada u gudo ciddii yacni ku aamintay hana khiyaamaynin ruuxa hataa hadduu khiyaameeye maya anigu i anna fursad baa ii soo martay ee jaanis baan haystaa ha odhaneh wa qaala sal alla aleh waslm nebigu wuxuu yidhi aayat lmunaafiqi munaafiqa calaamadihiisa iyo aayadiisu waxa weeye alaaun saddex weeye idaa xadasa markuu sheekaynayo kadaba wuu been sheega waidaa wacada markuu ballan galana akhlafa wuu khilaafaa waidaa tumina haddii la aaminana khaana wuu khiyaameeya oo khulaasaynaya marka imaamu dahbi baabkii wuxuu yidhi waalkhiyaanatu khiyaanada oo fii kulli shayin shay kasta dhexdiisa ahaatay qabiixatun mid xun weeye khiyaamo ama ha yaraato ama wax weyn ha noqoto ama meel dhexaad ha noqotee shay kasta oo khiyaana ay gashay khiyaano way xunta wuxuu yidhi wa bacduhaa khiyaanada barhkeed baa sharun ka shar badan min bacdin barhka kale walaysa ma ahaanin man khaanaka ruuxii kugu khiyaameeyey fii falsin hal shilin ruuxii kugu khiyaameeyey kaman mid lama mid ahaa khaanaka ku khiyaameeyey fii ahlika ehelkaagii xaaskaagii kuu daba maray iyo wamaalika xoolahaagii kuu qiyaameeyey oo wartakaba fuulay oo la yimi alcadaa'ima jaraa'im iyo dembiye waaweyn ruux la yimi yani labadaasi magaca khiyaamaha ka wada ahaadeen laakiin ruuxa qoyskaagii iyo ehelkaagii kuu daba maray iyo ruuxa shilimaad khiyaameeyey labadaasi ma sina waana sax alkabiiratu alkhamiisatu waalaauun kabiirada shan iyo soddonaad waxa atacalumu lidunya adduunyada in cilmiga adduunyo loo barto iyo wa kitmaanu lcilmi cilmigii aad baratee sharciga aha in la qariyo ummadda laga qariyo haddii ummadda u baahan tahay atacalumu lidunya adduunya in cilmigii loo barto iyo wa kitmaanu lcilmi cilmigii in la qariyo qaala allahu tacala ilahi wuxuu idhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa alle waxaa ka baqa subxaana wa tacaala uun addoommihiisa culimmada ah cilmiga xambaarsan waqaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi ina aladiina duulkii yaktumuuna qarinaya maa shaygii ansalnaa aan soo dejinnay oo min albayinaati xujooyin cadcada iyo walhudaa hanuun ah min bacdi maa ka gadaal bayannaahu markaannu u caddaynay linnaasi dadka filkitaabi kitaabka dhexdiisa aannu ugu caddaynay ulaa'ika kuwaasiya lacanuhum allaahu allah ayaa nacdalaya subxaana wa allaacinuuna inta wax lacnada ee malaa'igta iyo khalqigoo dhan baa nacdalaya nacdashuna waxa weeye waa addardu min raxmat illaah waa in lagu habaaro inuu ilahay naxariistiisa uu ka dheerayo wa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi ina aladiina dulkii yaktumuuna qarinaya maa shaygii ansala allaahu alle uu soo dejiyey oo min alkitaabi kitaab walxaal yashtaruuna bihi ay iibsanayeen amanan lacag oo qaliilan yar ulaa'ika kuwaasi ma yaakuluuna cuni maayaan fi buduunihim caloolahooda uma cunayaan ba alla yidhi subxaana wa tacaala ila annaara naar mooye wax kaleo cuni maayaan wa qaala tacaala alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wadkur xus id waqhti akhada allaahu alla uu qaaday miisaaqa aladiina kuwii ballantoodii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey ballantaas maxay lattubayinunnahu walle waad u caddaynaysaanoo waad u caddaynaysaan linnaasi dadka xaqii baad u caddaynaysaan oo walaa taktumuunahu ka qarin maysaan fa nabaduuhu way tuureen kitaabkii bay ka tuureen wara'a duhuurihim dhabarradooda gadaashooday ka tuureen fa bi'sa maa yashtaruun waxaa baas leh xumaa waxay iibsadeen baa alla yidhi subxaana wa tacaala wa qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi man tacallama ruuxii barta cilman cilmi buu bartay oo mimaa shaygii ka mida yubtaqaa bihi lagu dalbayo wajhullaahi wejiga ilaahay laa yatacallamuhu xaalla aanu u baranayn ilaa liyusiiba bihi inuu ku asiibo mooye wax kale caradan maal oo min addunya adduunyada lam yajid ma helo buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi carfa aljannati jannada carafteeda ma helo yowma alqiyaamati maalinka qiyaame yacnii wuxuu u jeedaa riixaha urteeda ma helo rawaahu abu daa'uud baa warinaya biisnaadin saxiix ayuu ku warinaya waana saxiixo yacni iqtidaa'u lcilmi boqoliyo saddex buu sheekh ku saxiix lix kun boqol kunton iyo sagaal raqamka saxiixu jaamicu saqiirna wuu ku saxiix marka xadiiskani waxaa waciid iyo goodin loo goodinayo cilmigu waa labo cilmi waxaa la yidhahdaa alcilmu sharci waa cilmiga iyo sunnada cilmiganna waa cilmigii adduunyo ku tacalluqayo dhakhtarnimo inaad barato injineernimo inaad barato hadii ilaahay kuu run yahay cilmiga adduunyada ku saabsan wixii aad ku qaadanayso cidi kuguma haysto laakiin cilmigii aakhiro ku tacalluqay ee shareecadu ku tacalluqay baa leeyahay ruuxii wax barta cilmigaa ilaahay dartii loo barto asagoo adduunyo mooye wax kale aan ku doonayn lam yajid carfa aljannata yowma alqiyaama jannada urteeda ma helo xooluu ku doonayaa magac ku doonayaa wuxuu ku doonayaa haddii ilaahay kuu ron yahay kursi buu ku doonayaa waxyaabahaasoo dhan waxay yacni sabab ugu noqonayaan naxariistii ilaahay subxaana wa tacaala ee qiimaha badnayd iyo martiqaadkiisii qiimiga badnaa inuu ka qaado waqad mara waxayna soo martay can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga warinay fi alaaati saddexdii alladiina kuwaasoo yusxabuuna yacni laguloo jiidayo ila naari naarta xaggeeda loo jiidayo axaduhu midkood baa ina soo maray alladii kaasoo yuqaalu lahu lagu odhanayo inamaa tacallamta waxaad cilmiga u baratay uun liyuqaala in lagu yidhaahdo caalimun caalim weeye waqad qiila waana lagu yidhi wacan yaxya bni abi ayuub yaxya bni ayuub alqaafiqi can ibni jurayjin cabdilcasiis bni cabdilmalik ibni jurayj can abi zubayrin moxamed ibni muslim ibni tadrus can jaabir bni cabdillaahi marfuucan qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa tatacalamu alcilma cilmiga ha u baranina litubaahu bihi alculamaa culimmada inaad ugu faantaan hebel miyuu iga aqoon badan yahay hebel igama aqoon badne haye ha war culimmadii waaweyneed goor aad isku dhereeriso goormaa gaadha maya aniga maxaa iga taqaana aniga yaa interview iga qaaday ku leehay aniga mimbar ma haystee aniga lafteeda haddii mimbar laysiin lahaa yani kama raggaa kama ood sokeeyeen buu leeyahy nebigu wuxuu leeyahy laa tatacalamu alcilma baranina litubaahu yanii inaad ugu faantaan bihi lculamaa culimada inaad ugu faantaan aw tumaaru ama aad kula doodaan bihi cilmigii asufahaa sufahaada aad kula doodaan caamadii buu ku rigaysanaya wuxuu leeyahay masaladaa ka warrama markaas odhanaya wallahi anuu garan maayo wuxuu odhanaya afar weji baa ku sugan caamaya ah, waxba garan maysaan intaasoo weji baa laysugu khilaafay wuxuu rabaa marka inuu rigaysto dadkan uu rigaysto walituxayisuu iyo inaad ku ilaashataan bihi cilmigii almajaalisa fadhiyaasha inaad ku ilaashataan fadhiga inaad ku ilaashataan maxaa looga jeedaa manasada qaybta hore in laguu banneeyo lagu yidhaha waa sheekh fulaan soo gudub ya walituxayisuu inaad ku ilaashataan bihi ay bilcilmi cilmigii inaad ku ilaashataan almajaalisa fadhiyada inaad ku ilaashataan faman facala dalika arrinkaa ruuxii sameeya fannaaru fannaaru waa mubtade khabarkiisii uu xadfan yahayo macnaha waxa weeye falahu naar wuxuu leeyahay naar buu leeyahay fa naara haddii la yidhaahdana iyo fayastaxiqu wuxuu mutaysanayaa annaara annaar buu